ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin markaa quwa cilmiya waa inuu leeyahay ammaanaduna waa taqwada qofka waxaa la rabaa qof ilaahay ka baqaya shay kastuu jecel yahay diinku siduu u dhigay si aan hayn waynuusan u dhigi karin haddii uu shayguu jecel yahayna diin ka dhigo iyadoon diintu ogolayn wixii uu necab yahayna diinlxumo ka dhigo ayadoo uusan deliil lahayn qofkii ammaano cilmiya ma jirto waana ku halaagsami saas daraaddeed imaamuna shaafici raximahu اllah isagoo la hadlaa rabiic oo ardagiisii ah dardaaranno aad u qiimo badnaa oo uu siiyey waxaa ka mid ahaa calayka bizuhdi wuxuu ku yidhi zuhdiga laasim zuhdiga laasim anfacu dakhaa'iri ataqwa wa adaruha alcudwaan u anfacu dakhaa'ir waxyaalaha qofku kaydaysto oo uu kayd ka dhigto waxa ugu nacfiga badan waa ataqwa qof ilaahay ka baqayo qofku markuu ilaahay ka baqayo ardagana waxaan diinahayn uma sheegi karo qof kasta si kasta qofka uu necab yahay kuma xadgudbi karo xayl ilaahay inuu u ciqaabayo ogi qofaan ilaahay gaalaysin ma gaalaysiin karo qofaan mubtadic sharcigu ka dhigin kama dhigi karo dadka hadduu ugu necab dadka kuu ugu jecel yahayna taskiye uusan mudnayn ma saari karo xadka sharciga ma dhaafi karo jacaylkiisa iyo nacaybkiisa waxba kuma miisaami karo marka wax qofka muslimka kayd ka dhigto waxa ugu nacfi badan ataqwa wa adaruha alcudwaan uu yidhi imaam shaafici waxaana ugu shar badan oo ugu dhibaato badan cadaawad qofka hadduu cadaawad iyo xaasnimo ay qalbiga ka gasho diinkiisay baabi'idaa wuxuuna xukunka ka dhigaa kaanahu asagu inuu sharci dejiye kaanahu ilaahyeeliyo sharciga dejiyo qofka inuu necab yahu ku gaalaysiina inuu necab yahay ugu xukmina mubtadic inuu yahy inuu necab yahu ugu xukmina inuu faasiq yahy fiiriye marka asagiya ilahnimo sheegta soo ma jir ismana oga ah, asagiya sharci dejiye ma is oga wax ka shar badan oo qofka kayd u noqda ma jirto nacayb hadduu ka buuxsamo oo qofku nacaybkiisaas uu axkaamta ku wado waa halaagsamaya wuxuu kaloo yidhi imaamu shaafici man axaba an yaftaxa allaahu qalbahu ow yunawirahu facalayhi bitarki اlkalaami fi ma laa yacniih waijtinaabi اlmacaasi wuxuu yidhi qofka raba oo jecel ilaahay qalbigiisa inuu furo oo cilmiga u furo oo taqwada u furo oo ilaahay qalbigiisa nuuriyo waa inuu ka tagaa inuu ka hadlo waxaan faa'iido u lahayn hadalkiisa waa inuu aad u yareeyo hadalkiisa inuu yareeyo oo waxaan faa'iido u lahayn uusan ka hadlin macaasidana waa inuu ka fogaadaa wayakuuna khabii'atun fii maa baynahu wa bayna allaahi tacaala min camal waana inuu leeyahay asaga iyo allaah wax ka dhaxeeya oon aadnug ogeyn oo cibaada cibaadooyin ilaah maana aan aadnug ogeyn adkaaru akhristaa adkaarihii nabiga ka sugnaa ah sala allahu calay wasalam oo uusan marna dayicin ilaahay maana ma oga qur-aanu akhriyaa oo asaga iyo ilaahay iska dhexeeya shan jusu akrina saddex jusu akriya qur-aan cadad uu ogya laba jusu akriya jus oo asaga maan aan cid ilaahay maan aadmigu ogeyn salaaduu tukadaa oo guryihiisa iyo meelaha aan dadku arkayn ku tukadaa sida salaatuleylkaoo kale ama salaatuduxadoo kale oo uusan marna dayacayno ilaahay maan aan aadmigu ogeyn adkaar qur-aan salaad sadaqo waa inuu yeesho qofku khabii'a fii maa baynahu wa bayna allahi min alcamal wax u qarsoon oo asaga kayd u ah oo asaga ilaahay ka dhexeey oon aadmigu ogeyn waa inuu leeyahy riwaayaad kale wuxuu yidhi calayka biاlkhalwati wa qilati اlakli wa tarki mukhaaladati الsufahaa وبaعض أهل العلم الذيiنa layسa maعaهم إنصاaف وaلاa أdب isagoo u dardaarmaya رaبيica wuxuu ku yihi ardgiisii uu wuxuu u sheegay waxyaalo jawhar ah oo aad u qaali ah wuxuu yidhi calayka bilkhalwa waxaad laasimtaa khalwada khalwada waa inaad joogto meel aan ilaah maan aadmigu ku arkayn habeenkii oo kale inaad isku daydo haddaad qol gaara heli karto meel bannaanoo gaara meel guriga un ka mid ahoo dadku markay hurdayaan ilaahay aad ku caabudo qur-aan ku akhrisato ku tukato adkaar ku akhrisato ku ducaysato khalwada inaad dadka in badan inaad dadka dhex joogto waa inaad ka jeclaata kaliga inaad ahaata koow waa qodobka koowaad tan labaad cuntadaada inaad yaraydo tan saddexaad dadka sufahada dhexgeliddooda inaad yaraydo qofka hadduu dadka sufahada dadka aan u aaba yeelin xuduudda alle ilaalinteeda hadduu badsado la noolaashadooda akhlaaqdiisu waa luntaa tanfiirayna ku yeeshaan tan saddexaad fiiriya marka waa kelimadda aan ugu dan lahaa munaasabada ah culummada aad dooraydo wax ka aqrisaydo dad oqoon iyo alla kacabsila waa inay noqdaan wuxuu yidhi wa bacdi ahlilcilmi waa inuu ka cararo oo uusan dheehin ahlucilmiga gobol ka mida maahan jaahiliin dad wax yaqaan weeye aladiina laysa macahum insaafun walaa adab waa ahlucilmi laakiin aan edab iyo insaaf lahayn cadli ma cilmigii waa xambaarsan yahay cadaalad male qofka uu nacab yahay nacaybkiisu xugun uga dhiga waa gaal kaas waa shaydaan kaas waxa weyaan waa mubtadic kaas waa faasiq nacaybkiisa maahan ilahay inuu xugmiyo nacaybkiisu xugunka dhigaya sooma jeedid insaaf ma leh qofka uma insaafi karo kuu jecel yahayna cirkuu geyna waa bunbuunina ma awoodo insaafka edab iyo dhowrsi maleh afxumo uu leeyay iyo akhlaaq xumo inuu ka fogaado qofkii raba qalbigiisa ilahay nuuriyo imaam nawowi muqadimada majmuuca sharxu ayuu ku sheegay hadalladaas aan sheegay oo dhan oo sidaas kugu xiga sidoo kale wuxuu ku sheegay alasmaa waluqaad waa tahdiib alasmaa waluqaad oo imaam nawowi uu leeyahay laftirkiisa bayhaqina wuxuu ku sheegay manaaqibka shaafici alfaslu haali fasalka saddexeeya adabu aalibi waa ardaga aadaabta laga rabo maca shayqii shaaqiisa la jirkiisa fasalka saddexaad wuxuu ka hadlaa aadaabta la rabo ardagu inuu kula dhaqmo shiiqiisa alaslu haamin cashar asalka toban iyo sideedeeya ricaayatu xurmati shayqi sheeqa xurmadiisa ilaalin la ilaalina wey bimaa ana alcilma maca ana alcilma cilmiga laa yu'khadu ayadoon laga qaadayn ibtidaacan bilowga hore min alkutubi masaladaas annaga shale baraarujinay mudaalacadoo dhan maaha in la diidaayo ee waxaa la diidaa adoon mudaalacadii ehel u ahayn inaad mudaalaca bilowdo iiri ibtidaaan buu ku yidhi iiri fannigii oo aan kuu bislaan oodan istilaaxaadkiisii iyo qawaacidkiisii iyo muqhtasaraadkiisii aadan aadan baran inaad mudaalaco gasho waad ku baadiyoobayda qaladaadna ka caqiidaynayda ka fahmayda laakiin marka fanigu kuu baxo mudaalacadu waa wax cilmigu ku kobco ah. kutubtao dhanna laguma laqbay karo ma dhici karto maraajicda muslimiintao dhan waxaa raba inaad akhrisatood mudaalacaysato laakiin waa markaad ehel u tahay fani walbaad ehel u tahay marka bilowga weeye waxaa lagu leeyahay culummada marka hore horta ka qaado aas aas dhiso bma ana alcilma maca ana alcilma cilmigii laa yuukhadu iyadoon laga qaadayn ibtidaa'an bilowga hore min alkutubi bal laabudda ay laga maarmaan tahay min shaykhin shaykh shaykaasoo tudqinu aad ku sugaydo calayhi korkiisa mafaatiixa dalabi cilmi daldidda furayaalkeeda asagu kow aad horta furayaalka cilmi daldidda aad asaga ku sugto korkiisa maxaad shiika ugu bilaabee ood uga barane lita'mana si aad aamin uga noqoto min alcihaari turunturada iyo wazalali simbirixashada inaad dariiqa waxbarashada ku kufto ood inta turunturooto adoo socda weliga dhagax ama geed lugta ma kuu galay afgembi ma u dhacday waxbarashada saas inaadan ku dhexnoqonaa la raba inaadan turunturoon oo aadan simbirirxan oo aadan baadiyoobin waa qofka bal mararka gabal waxaa dhici karta in caamilnimadiisi u roonay haddii uu ku dhex lumo cilmiga ee caqiidadiisii lumaan oo waxaan diin diin u arko waa halaagsamaya halaagiisiyuu baranaya marka marka si aad taas uga aamin noqoto oo cilmiga aad u fahanto sidii xaqa ahayd waa inaad nin shiiqa ku itqaanid ood ku sugto waxbarashada furayaalkeeda macnaha bilowyaalka facalayka marka laazim idan hadday saas tahay oon shiiqii laga maarmin bitaxalli isku qurxin biricaayati xurmati shiiqa xurmadiisa la ilaalinteedaad isku qurxido dadku waa bayna tafriidin wa ifraad qof oo ka gaabiya culummadiisii uu wax ka baranayey xurmadoodii cilmigiisana kuma nacfiyo akhlaaqdiisuna waa luntaa iyo qof ku xadgudbay labadaba waa isdaba dhigaya marka hore xurmada shiiquu ka hadlayaa iyo inaan inaan wax laga gaabin markaas wuxuu daba dhigayaa inaan lagu xadgudbin ah, ilaa dadku waa labadaas iyo dariiqa dhexoo dariiqada ahlusunnaha ah, dariiqada ahlu sunnaha qof oo waxa weeyaan aan wax xurmaaba u hayn shiiqiisii oo aan nimcadii uu ka qaatay shukrigeedii laga hayn iyo mid inta ku xadgudbay asagii ilaah yar ka dhigay shiiqii Ah, oo xadkiisiiba dhaafsiiyeyba ah, labadaas uu ka diga dariiqa u dhaxaydana waa dariiqa la raba ah, labadaba wuu ka digaya cinwaankan markuu dhammaado kan kalaa ku xiga marka bayna atafriid wاlifraad alxasanatu bayna sayiatayn alxasanatu bayna sayi'atayn ayaa la yidhahda xasanadu laba sayi'ay u dhaxayda waa bayna atafriid wاlifraad facalayka laazim idan haddii shiiqii aan laga maarmin bitaxalli isku qurxin biricaayati xurmati xurmadiisa la ilaalinteeda isku qurxido fa inna daalika ilaalintaas oo xurmadiisa aad la ilaaliyo cunwaanu najaaxi waa guusha calaamadeeda waalfalaaxi waa liibaanta calaamadeeda waataxsiili waa cilmi barashada calaamadeeda watawfiiqi waa waafajin ilaa dariiqi saxdaa ku waafajiya calaamadeeda cinwaan cunwaan labada waa ku bannaanyihi caynta la kasriyo iyo in la gudo cinwaan cunwaan labada waa ku bannaanyihi marka waxay calaamad u tahay ilaalinta aad shiiqaaga xurmadiisi ilaalinaydo inaad guulaysanaydo liibaanaydo cilmina baranaydo allana dariiqi saxdaa ku waafajiyey falyakun ha noqdo shaykuka shayqaagu maxalla ijlaalin weynayn booskeed ninka xaggaaga ha ka joogo boos weynayn iyo wa ikraamin karaamayn iyo wa taqdiirin maamuusid iyo qadarin iyo wa taladufin u turid iyo u dhimrin fakhud qaado bimajaamici alaadaabi aadaabta middeeda la aruuriyey maca shayqika shayqaaga la jirkiisa markaad shayqaaga la joogto amaa darsiga dhegaysanaydo aadaabtaada oo dhammaystiran waa inaad qaadataa fii juluusika la fadhiisashadaada macahu aad la fadhiisanaydo taas wuxuu ku miaaliyey aadaabta aan saxda ahayn fadhiga aan saxda ahayn sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin ardayga markuu darsiga dhegeysta inuu lugaha soo taago xalqadii dhexdeeda lugaha ku fidsan taasuu idinkugu miaalina waa idabdaro ma ahan aadaab arday saxa inuusan ahay inaad fahmi ardaygaas soo ma jeedin inuu lugaha saas soo taagto wuxuu yidhi falaa tamuda rijyayka bayn yaday lأna hada suu adab edab daro waxaa la mida walaa tajlis mutakian inaad inaad shiqilaysato ama xusulka mudato dersiga dhegaysanayda dhinacaad u jiiftaa xusulkaa kuu mudan taas laakiin culum waxay ihahdeen waa qofka aan jiranayn taas lafteedu edabdaro haddaad caafimaad qabto qof caadiya tahay waa edabdaro laakiin haddaad jiran tahay waxay idhahdeen culummadu maahan dersiga ka har mar haddaadan fadhiisan karin maaha geesaad uga baxee dhexda imaamaydi meel geesa tege xusulkaaga iska mudo ama dhinacaad u jiifa oona dhegeyse ila moogtahay qofka wuxuusan awoodin ilaahayba ma saaro ah, mana la dhihi karo dersiga ka hardaadan si saxa u fariisan karin marka taas ayaa ka mid ah oo uu ku miaaliyey ayadana oo ka mid ah marka waxaasoo dhan qofka waynu aad isku ilaaliya qofka sidiisana muwafaqa oo caqliga nadiifkaa leh waxyaalaha edeb darada iyo waxa edebta wuu kala fahma qofka caqligiisa ku fahma inta badan inta aan la barin uu caqligiisa ku fahmi karaa waxa weeyaan waxaanu waa edab daro iyo waxaan waa edab in badanu fahmi karaa qofka ilaahay sidaasuna kuba khatimi doonaaba shiiku haddii alla yidhaahdo wataxadui fakud qaado bimajaamic اlaadaabi aadaabta teeda la aruuriye maca shayqika shayqaaga la jirkiisa fii juluusika la fariisashadaada macahu aad la fariisanay iyo wataxadui lahadlidaa ilayhi shiiqa hadla hadle iyo wa xusni su'aali su'aal wanaagga su'aal wanaagsan oo aysan ka muuqan tacanub iyo madax adayg ee aad ka muuqato rifqi iyo deganaan iyo wanaag dalab wuxuu ku miaaliyey sidaa inuu yidhaahdoo kale ardagu axsan allahu ilayka maa taquulu fii kada oo kaleeto adugu un su'aal wanaagsan in aad wax ku weydiido oo aysan ka muuqan madax adayg amase tacanud aysan ka muuqan taas asagaaba soo wado ku celceli doona iyo walistimaaci wa xusni listimaaci dhegaysi wanaagsan darsiga markaad aad dhegaysaydo su-aal haddaad weydiido marka lagaaga jawaab markaad dhegaysaydo waa inaad qalbigaaga iyo qaalabkaagaba la timaada qalbigaaga iyo qaalabkaaga macnaha adigoo dhan waa inaad diyaar tahay oo darsiga saas ku dhegaysataa laakiin darsigiiyaa la akrinaa meel kalaa qalbigaagu jira waxaan qalbiga ahayna qalbiga ku mashquulsanayn qayr badanaa kugu dhaafaya dersigana waad ku baabi'inay sidaas qayr aad u badan aana kugu dhaafaya waa inaad dersi kitaabkaaga fiirido ama macalinka dersiga ku akrina markaad ubaad fiirido ama kitaabka ama kitaabkaaga aad fiirido laakiin kitaabka la fiiriyaa sii fiican uu leeya sheekhu sharaxa wayna kugu taallaa marka qalbigaaga iyo qaalabkaaga darsiga waa inaad kula socotaa maan cidiyahaaga inaad maanta oran garaacaydo ama aad afka ku mudmudaydo ama taas saxma wa xusni ladabi iyo edab wanaag waa inaad qaadato fii tasafuxi lkitaabi kitaabka la rogrogidiisa amaama hortiisa aad rogrogay wa macalkitaab kitaabka la jirkiisa markaad kitaabka rogaydo oo kitaabka adiga ka lagu akrinayana waa roge dad adigu arinaydo lagaa dhegaysaa waa roge maala waxaadba rabta inaad tiraa meel kitaabka ka mida ee meeshaan balshiiq fahamsii waxaad u baahanta marka inaad rogrogto markaad rogaydo si degan oo qof akhlaaq iyo deganaan la weyna u rogtaa barfafor sida buuggii aad kitaabkana aadan googoyn idirdarana kaa muuqan sababtaa ninka shiiqa ah ardaga wax u akrinaa waa qof cilmi lagu beeraya waxaa la ogsoonaya dadka adduunyada beer marka la beerayo meel wanaagsan oo carasan ah carasan waxaan ula jeedaa dhulka wixii lagu beera ka dhashaan qofku wuxuu jeceli inuu ku beero waxa uu beerayo maadaama uu miro ka rabo meel wax ka dhalanayaan duu dareema meesha inaan wax ka dhalanayn niyadu ku beeraba male soo ma ninka shiiqaana daalibka uu akrinayo wuxuu jecel yahay daalib soo dhalanaya oo culumanimo waxa weeye calaamadeed ka muuqanayaan oo raqba cilmiya iyo wanaag iyo taqwa ka muuqato inuu wax ku shubo maxaa wuxuu rabaa inta culummo noqda saas ajarku hela isaguna sidaasuu rabaa marka fudaydka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka nuqsaanta oo daalibka laga arkaa marka kitaabkiisii sida buug hadduu bafbafbaf u siiyo kitaabkiina inuu jeexjeexmaan raba meeshiiba haddee maaldayaxnima ka timaado shiiqiina uu waxa is yidhaahdo war ardagan waa mid xoogaa nuuc fududo lama yaqaan suu wax ku noqonaayo iyo suu wax ku baranayo marka labadaba iska ilaaliyo kitaabkana ilaasho iska jeexini adigana calaamadan fiicnay kaa muuqani marka labuu ka dhigay marka markuu sharxayo fii tasafuxi اlkitaabi amaamahu wa maca alkitaabi marka shiiqana uga idabqaado kitaabkana iska googoynu ku iyo wa tarki tadaawuli isdheeraynta inaad ka tagto walmumaaraati muranka amaamahu hortiis aad ka muranto waxaad iska fogaataa oo aad iska ilaalidaa istaagidda aad isku taagaydo shiiqa ama si aad isku dheeraynaydo isdheerayntu waa wax qalbiya wax oo hadde korka ka muuqda maaha wax oo korka ka muuqda ma ahan marka laakiin waa wax qofka qalbigiisa ku jira ah, in la fahmo calaamada lagu fahmaana waa dhici kartaa laakiin waa wax un qalbiga ku jira marka muranka iyo mujaadalada su-aala uu shiiqi weydiina markuu ka jawaabo haddii ishkaal ku jiro ishkaalka shiiqa inuu yidha iga ishkaal bixi dhibaato ma leh laakiin kaanahu inuu la doodaayo oo kaleeto uu leey saas markuu yidhi waa u jawaabu leey hadda hadday arrintu saas noqotana markaasuu leey waa saas markasu le de ka warrantaay saas noqoto marka maantao dhan waa wadaa saasuu wadaa marka saasuu ku miaaliyey shiiku fardiyaadka marka masaa'il fardiyaada inuu sameeyo marka taas weeye midda la diida laakiin adiga masalada haddaadan fahmin inaad tidhahdo shiikh ma fahmin amase ishkaalkaas iga jaahil bixi sida saxdaa wey dadaan saas dhihinna wax baramayda sidaas hadaadan yeelinna oo aad jahligaaga la aamusto qaladaad xambaarsane waxaa shiiqu shiiqkuugu yahay waa inuu wax saxa ku fahamsiiyo jahlina kaa saaro marka hadday adiga masaladu kaa jiran tahay inaad tira shekh masalada waa iga jiranta haddaadan fahmin inaad tira ma aadan fahmin intuu ku fahamsiin karo uu isna ku dadaala laga raba intuu ku fahamsiin karo wa tarki tadaawuli isdheeraynta waa inaad ka tagto inaad qaadato iyo walmumaaraati muranka amaama hortiisa aad ku muranto iyo wacadami taqadumi inaadan ka hormarin calayhi shayqa bikalaamin hadal ow masiirin socod inaadan socodna uga hormarin aadan uga hormarin hadal wuxuu ku miaaliyey taasna sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin suurad wuxuu yidhi shiiqii oo doonaya masaajidka inuu ka baxo maalan ardaygii waa la siman yahay inta hormaray uu hortiisa kabay dhegtay marka waxay noqonaya shiiku inuu sugo asaga taasay noqonaydaa wy marka oo ilaa isagayaa meeshii isku dadbay uu yidhi marka waxay ka dhigan tahay u uu leeya shiikh waxyar sug intaan anugu baxayo ay ka dhigan tahay waana idabdarro uu yidhi idabta ka mid maahan hadalka inuusan agtiisa ku badin ayadana sidoo kaleeto hadalka inuusan agtiisa ku badin aw igtaarilkalaami hadalka badintiisa waa inuu ka tago cindaw egtiisa uu ku badiyo oo warka warka warbadinta laba u kala qaaday meeshuu meel jiddiye iyo tacliim iyo fawaa'id cilmiya hadday tahay warka waa inuu iska yareeyo laakiin wuxuu yidhi meel oon layskaga sheekaysana hadday tahay oo ardaygu xikam hayo waa sii dayna xikamkaa laga dhegayste meel oo sheeke hadda loo fadhiya hadday tahay dhib ma leh wax fiicanna waa inuu sheegaa oo wax aan fiicnayn lama rabo ardaygaa xikam haya sheekooyinu haya waa sii dayna waana laga dhegaysana marka majaalista kala duwanuu leeyahy marka hadalka yaan la badin iyo hala badiyo marka majaalistu waa kala duwanta ow mudaakhalati inuu dhex galo fii darsihi fii xadiiihi xadiidkiisa hadalkii shiiqoo hadla inuu hadalkiisa dhex geliyo ow mudaakalatihi inuu ardaygu la galo fii xadiiii shiiqa hadalkiisa iyo wa darsi darsigiisa bikalaamin hadal inaad la gasho hadalkoo minka xaggaaga ka ahaaday taasna waa inaad ka tagto oo mudaahalati la gelidiisa fii xadiii shiika hadalkiisa ah. o bimudaakalatihi la gelidiisa shiika lala galo fii xadiii wey shiika loo celina mudaahalatihi fii xadiiii hadalkiisa iyo wadarsi casharkiisa bikalaamin hadal aad la gasho hadalkoo minka xaggaaga ka ahaaday taasna waa inaad ka tagto iska daydo darsigiisa waa inaadan hadalkaa dhexgelin hadalka markuu asagoo hadlayana waa inaadan hadalkaa dhexgelin masale waxaa soo socota insha allaahu haddii shiiqu khadao ah, maxaa laga yeelaya taas waa soo socota taas waa noo soo socotaa haddii shiiqu khadao ah, dersiga dhexdiisa isagoo dersiga akrina waa la baraarujina waa in la baraarujiyo see loo baraarujinaa ma waxaa la baraarujinaa dersigu intuu socdo ma dersigu intuu socdaa la baraarujinaa mase markii dersigu dhammaado ee hadhow inta loo tagaa laleehay shiikh meeshaan sidaasaan u maqlay markaa ma anigaa si ansaxayn wax u fahmayn mase sidaas adaa yidhi masaladaas ka waran waxay taasu ku xidhan tahay uu dhihi doonaa shiiku sheekh maxamed saali uthaymiin sharaxuu ku leeyahaye waxay ku xidhan tahay dersiga dersigay ku xidhan tahay oo duruustu isku nuuc maaha marka waa noo soo socotaa dersigu haddii maalan dersi la duubaayo uu yahay ama uu yahay dersi dadweyne dhegaysto oo dad tiro badana dhegaysta qofo meelu aada darsiga intuu socdaa qaladka aad baraarujina sheekh haddii kaleeto asna waa dhibay ku taha shiika ardagana dhibay ku taha dadka dhegaysanaya maxaa qaladaa la qaadana shiika laftiisa in qalad ka faafaa dhibay u tahay sooma marka dersigoo socdaad baraarujinaya duruusta la duubayo amase dadweynuhu dhegaysanaya haddii laakiin wuxuu yidhi dersigu yahay arda koobanoo dulaab ah oo addaad tirsan dersigan ayaga akrista waa imaanayaan hadba ayagaasa loo akriyaa dersiga dhexdiisa lagu sheegima hadalka dersiga la nabadgelina markuu dhammaado oo la kala tagaad keligiis loo sheega ardayga hadhow ardadu waa imaanayeen awalba arda koobanay ahaayeen isagaa u sheega ku baraarujina taasna sidaas waa lakin in de sharaxaas meesheeda ku manaasibe waa ka soo hormarinay awil ilxaaxi ku celcelinta waa inaad ka tagto calayhi aad ku celcelido fii jawaabin jawaab tanna wuxuu ku miaaliyey su'aalaad weydiiday su-aashii horay uma jawaabin waxyaalaha un asbaabaha dhici karta markaasaa sheekh ii jawaab sug uu ku yidhi markaas maya sheekh ii jawaab sax maanu sax maan taasuu ku mid mutajaniban xaalaad ka fogaanaydo aligaara badinta min asu'aali su-aasha aad badido su-aal badinta waa inaad iska ilaalidaa su-aalaha oo aad u badan su-aashu marka waa labo mas'alo fardulcayni ah oo adiga ku haysata taas waa inaad weydiido waana amar ilaahi ah, ah fasaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun waa amar ilaahi shiikuna hadduu yaqaana waa kaaga jawaab haduusan oqoonna ma aqaanu ku leeya culmo kalead u raadsani mana ahan inaad dib u dhigto ee waa inaad weydiido maadaama ay tahay waajib sharci ah oo adiga ku saaran taas waa midaada laakiin haddaysan ahayn inaad un munaasabo la fiirsato wey munaasabo inaad la fiirsato wey haddaysan ahayn masalo waajiba oo adiga markaas waxa weeyaan ku haysato haddaysan ahayn khadiib اlbaqdaadi kitaabkiisa alfaqiih wاlmutafaqih wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabaas makastu sanatan wa ana uriidu an as'ala cumara bna اlkhadaab can aayatin falaa astadiicu an as'alahu haybatan aayad tafsiirkeed aan cumar ibnu khadaab rabayu inaan weydiiyo hal sano aan joogay yuri oon ka xishoonayo inaan weydiiyo balkan manasana dib udhig haddana mar kalaan isdhao dib u dhig hal sano igu qaadato inaan weydiiyo waana sanad haabitoo uga sugan yahay cabdullahi ibnu cabaas marka masalada uu rabay inuu weydiiyana waajib kuma ahayn masale la yaqaan waayo aayad tafsiirkeed oo suuratu taxriim ku jirtay ahayd marka ma ahayn masale isaga waajib markaas ka dayacmaya ma ahayn ma ahayn cilmi un iska inuu ogaada un iska fiican tahay u ah marka su-aalaha badintooda waa inu su-aalahana saasaad u kala qaadani mutajaniban xaaluu ka fogaanayo alifaala badinta min asu'aali su-aasha la badiyo laa siyama waxaan ku jirin maca shuhuudi اlmala jamac hadday meesha joogaan dad badan markay meesha joogaan su-aalaha iska ilaali badintooda faina haadaa ikaaru su'aalka yuujibu laka adiga wuxuu kuu waajibinaya alquruura kadin inaad kadsoontood ku kadsoonto oo ixtiraamkii shiiqa inta meesha ka baxo aad waxa weeyaan waxa rabto ku hadashuu kugu keenaya walahu lmalal asna wuxuu ku keenayaa oo ku waajibinayaa inuu kaa noogo oo kaa daalo oo uusan xiisayn su'aalahaaga inuu ka jawaabo marka inaad su'aasha muhiimadeeda aad fiirido mar walba walaa tunaadihi ha ugu dhawaaqin shiiqaaga bismihi magiciisa mujaradan xaaluu yahay mid la dhartiray ow maca laqabihi amase laqabkiisa og la jiro magaciisaoo kaliya oo moxamedow ama caliyow oo kaleeto ow maca laqabihi iyadoo laqabkiisu la jiro tana isagaa miaaliyey ka qawlika inaad tidhahda yaa sheekh fulaan oo kale labada midna ha ugu dhawaaqi oo maxaan leeyahy bal qul dheh yaa shaykhii ow yaa shaykhana falaa tusamihi magaciisaa sheegi fainahu cadamu tasmiyaha ayaa arfacu sarrayn badan filadabi xagga edabta walaa tukhaadibhu ha kula hadlin bitaa اlkhidaabi taaiaab taa khiaab ha kula hadlin qulta kada maalan waxaa rabtaa inaad tidhaahdo dersi hebel saasaad ku sheegtay waxaad dhici kartaa dersigii masale uu ku sheegay in ishkaal kaaga jiro ood weydiido laa taquul qulta fi darsi اlmaadi kada wakada hadheh maxaan dhahaya marka wuxuu sheeka taasuu ku miaalinaa waxaad leedaha ayuu yidhi laba midkaad rabto inaad tidhahdo qulnaa kada wakada sidaas hadda ka hor waa nagii niri ama waxaa leedaha mara calaynaa kada wakada darsigii hore saasaa nagu soo maray labadaas isticmaalaad mid adeegsanay darsigii hore oon shala qaadanay ama daraad sidaasaa nagu soo martay masaleah iyo inaad tiraahdo saas hadda kahor waa nagii niri sidaasuna waa jirtaa maxay markaa sida isku waafaqayaan tusaale masaladii aad rabta inaad ka dawuudo marka qulnaa kada inaad tiraahdo iyo inaad tira mara calayna kada wa kada labadaas isticmaal ayada mid isticmaalayda laakiin qulta kada ma dhahaydid iyo taquulu kada saasaad tiraahdaa iyo walaa tukhaadibu ha kula hadlin bitaa'i lkhidaabi ow tunaadiihi ha uga dhawaaqin min bucdin meel fog meel fog soo jooga sheekhlow hadhihin min kayri idiraarin ayadoon daruura jirin daruura hadday jirto waa loo dhawaaqa daruuradu asagay haysataaba waxa dhacda uma jeedee wuxuu ku socdaa isbaaro waa qayline ama godu ku socdaa ama meel katara waa qayline war jeeda leeda ama adaa dhibaata ku haysataa meeshuu mara cadow waa ku haysta xasleeda waxbuu ka qaban karaa waa qayline waa ku qayline xaalad dhaqataraa jirta mogta xaalad caadiya maahan markaas Ah, ama asagaa dhibku jire ama waxa weeyaan adigaa dhibku haystaa labada midkaas hadday noqoto arintu xaalad caadi waa ka baxda marka meel fog haddii kale meel fog ha uga qayliyin hmm, meel fog ha uga qayliyin meel fog ha uga qayliyin wandur fiiri uu yidhi shiiku wandur fiiri maa wixii dakarahu llaahu ilaah uu sheegay tacaala ilaa waa sarreeyaahe oo min adalaalati tusid ah cala aladabi edab laystuso maca mucallimi nnaasi dadka kii bari jiray la jirkiisa laga edab qaato alkhayra khayrka sal allahu caleh wasalam waa nabi moxamed sal allah alay slm bal fiiri waxa ilaahi weynaa subxaanau wa tacaala uu sheegay oo ah sida looga edab qaadana macallinkii dadka khayrka bari jiray waa nabi moxamed sal allahu alay wasalam fii qowlihi tacaala ilaa uu yidhi laa tajcaluu ha ka dhiginnina ducaa'a rasuuli rasuulka loo yeeridiisa sal اllahu calayh wasalam baynakum dhexdiinna loo yeeraa ka ducaa'i bacdikum gabalkii yeeristiisa bacdan gabalka kale uu yeera markaad rasuulka u yeeraydaan sal اllahu calayh wasalam ha ka dhiginnina sida gabalkiin gabalka kale ugu yeero aayadda laba tafsiira ku jirta tafsiirka koowaad waxay tahay ducaa'a rasuuli in laga dhigo masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi waana midda koowaada macnihi aan ka hadlaynay la socota macnihii aan e, ka hadlaynin macnahaasaa loo deliishana masdarun mudaafun ilaa mafcuuli laa tajcaluu ha ka yeedhinina ducaaa rasuuli rasuulka loo yeeristiisa rasuulka marka loo yeerayo loo dhawaaqaa ka ducaai bacdikum gabalkiin loo yeeristiisa bacdan gabalka kale ka ducaai bacdikum dhe gabalkiin yeeristiisa bacdan gabalka kale u yeeray ka ducaai bacdikum masdarun mudaafun ilaa faciilad sida geblkiin gobolka kale markuu u yeeaho kale haka dhiginina oo waa maxay ee annaga markaan isku yeerayno hebelow aan idhahna soo maaha rasuulka sal اlahu alay sl markaad u yeeray muxamedow maya lama yiha waa qalad khada lama yidhaahdo ah, yaa rasuul allah yaa nebiyallaahi aad leedahay macnaha labaad oo aayadda ducaaa rasuulia waxaa laga dhigayaa masdarun mudaafun ilaa faacilihi oo waxaa yeerayaa rasuulkiiya laa tajcaluu haka dhiginina ducaa rasuuli rasuulka yeeristiisa iyo dhawaaqidiisa baynakum dhexdiinna idin yeeraa ka ducaai bacdikum gobol idin ka mida yeeristiisa bacdan u yeero adiga haddii qof dadka caadigaah kuu yeeraan ama waa ajiibe ama waa diiday soo rasuulka saasa ka dhiganina sal la ala mar hadduu idin yeero waa waajib xataa salaad haddaad ku jirto ka bixi markaasaad u dhawaaqi de dadkii joogay u taalla annagaa de rasuulkii maanaan arg nasiibkaas maanaan yeelan marka xataa salaad ku jirto inay u dhawaaqdo ta ka baxdo salaada marka dadka kale markay kuu yeeraan oo kale haka dhigin waa waajib isaga ah. ya ayuha aladiina aamanu stajiibu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum marka waa waajib isaga marka laakiin labada macna macnaha haddeer baabkaan aan u deliishanay waa macnaha hore oo ah ducaa arasuuli in laga dhigo masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi qaaciduu leeyahay sheekh maxamed ibnu saalax alcuthaymiin fi tafsiir qaacidadana wuxuu kugu sheega sharaxan oo wuxuu ku yidhi binaaan cala alqaacidati tafsiiriyati ana alaayata idaa kaana taxtamilu macnayayni laa munaafaata baynahumaa fainahaa tuxmalu cala almacnayayni waana qaacida muhiim jiddan ah qaacida muhiim ah a'imadii horena ay sheegi jireen marka aayaddu laba macno ay aqbali karto labada macno haddaysan isdiidayn labada lagu fasira haddii kale waa taxakum haddaad mid iskaga fasirto maadaama ayadu labadaba tusaydo labadaba waa xaq waana loo deliishaan labadaba aayaddaanana ka mida hadda labada macnaba waa xaq mana isdiidayaan mana isdiidayaan wa kamaa laa yaliiqu sida aysan kuugu cunan cunan mayn oo aysan munaasab kuugu ahayn an taquula inaad ku tidhaahdo liwaalidika waalidkaaga waalidka dilubuwati aabbannimada u saaxiib ah aabbannimada addiiniyati dhoobada loo nisbeeyey yaa fulaan sidaysan munaasabka ugu ahayn aabbaha di maalan la idhaha maxamed muxamed inaad tidhaa sax maa xataa aabba maxamed sax maa ah, aabba keliyaad leeda sax ma edab ah, darra waa aabbahaa ku dhalay markaad u dhawaaqayd aabba fulaan ma dhahid fulaanna warkeed badaa maxaa dhahe aabbe ah, hooyada hooyo ad dhehe hooyo hiblaayo dhihmayd magaca ka leex adiga waalidaa laguu yahy soo ma jeedid marka sida aabbahaaga oo dilubuwati diiniya aabbanimada dhoobada loo nisbeeyey u saaxiibka yaa fulaan sidaysan munaasabka ugu ahayn oysan kuugu cunanmi karin oo amase yaa waalidii fulaan aabba fulaana wey ama hooye fulaan waa yaa waalidii fulaan falaa yajmulu bika kuguma haboono kuguma qurxoona falaa yajmulu bika kuguma qurxoona maca shayqi kana waa saas oo kale muxuu leeyahay dilubuwati diiniya muxuu leeyi dilubuwati addiiniya aabbuhu wuxuu aabbo kuugu yaho sabab kuugu noqday nasabka asalkiisu dhoobada ku dhammaanayo oo nebi aadam maxaa laga abuuray dhoobo taas weeye marka muxuu sabab kuugu noqday aabbuhu inaad timaaddo adduunkan inaad timaaddo aabbuhu sabab kuugu noqdo aabbanimadaas oo nasabkaa oo ku dhammaata in layska abuuray dhoomanimada shiiquna muxuu sababkuugu noqonaa wuxuu kuugu noqonaa xayaata ukhrawiya baaqiya daa'ima inaad hesho taas ayuu sabab kuugu noqonaa inaad hesho xayaata ukhrawiya oo waxa weyaan raaxo aad ku daa'im noqoto saas daraaddeed ay waxa weeyaan ay leeyihiin aabbihii ku dhalo nasabka ahaa diluduwati diiniya shiiqiina diluduwati aruuxiya weye ah, shiiqaagu marka waa diluduwati aruuxiya saasay u cabiraan hmm, aabbanimada oo ruuxda loo nisbeeyey masaladaas markaa oo ah in shiiqaaga aabbe ma la dhihi karaa masaladaas culummadu aaday uga niqaashaan ibnu salaxna waa la weydiiyey fataawiisna ku taallaa jawaabteedu way ku taallaa ibnu salaax wuxuu yidhi horta luqatan waa macnan waa bannaanta oo marka wuxuu soo qaataa aayaddii nabiyullaahi yacquub caruurtiisii markuu yidhi maa tacbuduuna min bacdi maxay yidhahdeen qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq marka ismaaciilna aabba umaah yacquub soo ma ah. aabba umaah muxuu yahay adeeru iy marka taas waxaa caddaatay qof aan ku dhalin aabbe in la dhihi karo wey aa aayadda dhex taal qofaan ku dhalin aabbaak fiiri ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa isxaaq aabba wou yahay yacquub waaba dhalayba ibraahimna aabba wou yahay oo wuxuu dhalay isxaaq labadaas aabba waaye laakiin ismaaciil aabba umahan nabi yacquub soo ma jeedo aabbayna yidhahdeen wuxuu kaloo keenay xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam oo abu daawuud uu wariyey oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam inamaa ana lakum bimansilati lwaalid aniga waxaan iniin ahay booskii waalidka oo kale ucallimukum maxaa yaele waxbaan idin bara inamaa ana lakum bimansilati lwaalid waxaan idiin joogaa booskii waalidka ucallimukum waxbaan idin bara xadiiska abu daawuudka oo aabitkana marka wuxuu yidhi culummadu waa isku khilaafeen u yidhi ibnu salax marka sharcan la yidhaahdo qaar waa banneeyeen oo waxay yidhahdeen intisaab lagama intisaabka isaga ma bannaan inaad ku abtirsato oo tidhahda fulaan ibnu fulaan amaad qof ugu abtiridoo tidha ina fulaan taas ayadu qadca ma bannaan suurat lxsaab meel saar ee waxaa laga hadlaa hal yuqaalu lahu abun fi اlاxtiraam ma la dhahaa mase waa layska dayna culammadu labada qowlba waa kala leeyihin uu laakiin waxa axwad iyo dadaal badan inaan qofku dhihin bataatanba inuusan dhihin taasuuna ku gebangabay doonaa bakar abu zayd laftirkiisu taas ayuu ku gebangabay doonaa marka quluwina waa ka imaan karaa waana aragnay dadka aabba yidhaahda culimmadooda uluwiya banaanka u yaalla banaanka quluwiya yimaada marka uluwigaas in aad si looga badbaado inaan la isticmaalin sidaas ayaa ka wanaagsan sidaas ayaa ka wanaagsan ixtiraamka dhammaan saxaabada taabiciyaalka ay lahaayeenna waa weynaa laakiin uluwi ma ma dhali jiri uluwi ma dhali jirin ma dhali jirin uluwi tusaale imaamu khadiib اbaqdaadi alfaqiih wاlmutafaqih wuxuu ku keenay xaakimna mustadraga cabdulaahi ibnu cabaas zayd ibnu haabit wax ka bara jir waa saxaabi kale oo ansaari ah ta soo tago oo gurigiisa iriddiisa yimaaduu seexa jira guriguu ku jiraa bannaankaas meesha dabayshaahu inta cimaamadiisa barkaduu jooga markuu soo baxuu dhihi jiray nabigeena adeerkiis maxaad iigu soo cidiri weyde maya cilmiga waa loo yimaado markuu dhaqaaqo oo uu hadhow masaladuu rabay u sheego oo zayd ibnu haabit uu doono inuu faraskiisa koro uu cabdulaahi ibni cabaas wuxuu u qaban jiray cagasaarta meesha uu koolaha oo uu cagaha saarayo uu qaban jiray markaasuu wuxuu ku yidhi zayd ibnu haabit yabna cami rasuulillaah wuxuu ku yidhi tanaxa yabna cami rasuulillaah ka fogow ha qabane rasuulkayna adeerkiisow markaasuu cabdulahi ibni cabaas wuxuu ku yidhi laa maya kama fogaanayo haakadaa yufcalu bilculamaai wاlkubaraa sidaana loo sameeyaa culummada iyo dadka muslimiinta waaweyn sidaana loo ye sidaasana wuxuu ku wariyoo kaleeto isla isku bog waa boga kolleyba dabcaddaan hayoon hadda ka qoray waa شhan boqol sagaashan iyo kow safxada ah شhan boqol sagaashan iyo kow safxada ah sidoo kaleeto wuxuu ka wariyey moxamed ibnu cali aladfawiy annaxwi wuxuu yidhi idaa tacallama alinsaanu min alcaalim istafaada minhu wastafaada minhu alfawaa'id fa huwa lahu cabdun insaanku markuu caalimka wax ka barto oo fawaa'id ka faa'iidaysto addoonoo kale u yahay markaasuu yidhi qaala allahu tacaala waid qaala muusaa lifataahu ilah wuxuu yidhi waid qaala muusaa lifataahu fataaga adoonka waa la yidhahdaa oo xadiisku halkii ku arooray laa taqul cabdi wala amati ah, maxaa la dhahaa fataaya wa fatati ah, quuluu fataaya wa fatati addoonka marka fataaya in la yidhahdo marka ilaahayna fataahu uu yidhi soo maahan wuxuu yidhi wahuwa yuushac ibnu nuun waxa ilaah leeyahay muuse addoonkiisii waa yuushac ibnu nuun walam yakun mamluukan lahu addoon uma ahayn wainamaa kaana mutalamida lahu mutabican lahu wuxuu u ahaa ardaygiisa la socda fajacalahu laahu fataahu lahu bidaalika saasaa ilaahay addoonka uga dhig buu yidhi waa isla safxada an boqol sagaashan iyo ko imaamu shaafici raximahullah sidaa ku sugan faydulqadiirka munaawi juska saddexaad laba boqol konton iyo saddex wuxuu yidhi kuntu usafixu lwaraqata bayna yaday maalik imaam maalik hortiisaan kitaabka warqadiisa rogi jiray raximah ullah safxan raqiiqan haybatan lahu markaan rogaad sii degan aan u soo rogi jiray haybad aan ka haybaysana lianlaa yasmaca waqcaha si uusan u maqlin shanqarta warqadda ah. imaam shaafici isxaaq ashahiidi wuxuu yidhi waxaan arkay yaxya ibnu qadaan oo salaada casir tukaday kadibna masaajidka minaaradiisa saas ugu tiirsaday yaa hor oo ardadiisiiya waxaa hor fayaqifu bayna yaday caliy bnu madiini waa bukhaari shiikiisi waa ninkii uu yidhi wey bukhaari weligay shiik ma hor fadhiisan oo nafteydu ila yaraato manaha cilmiga uu leeyahay weligay nafteydu ilama yaraanta shiik hor fadhiisa ilaa caliy bnu madiini maaha waxaa hor yaxya ibnu qadaan caliy bnu madiini waxaa hortaagan washadakuni waxaa hortaagan camar ibnu cali waxaa hortaagan axmed ibnu xambal waxaa hortaagan yaxya ibnu maciin iyo qayrkood axaadiis ay weydiinayaan wahum qiyaamun calaa arjuli ayagu waa taagan yihin dhammaan taagan yihin ilaa anta xiina salaat lmaqrib ilaa salaada maqrib ka gasho waa taagan yihin isaguna waa fadhiya laa yaquulu liwaaxidi minhum ijlis hal midoo ka mida dhihma fariiso ah xadiiskaasay weli ay dhegaysanayaan dhammaanna waa taagayn waa axmed ibn xambal waa yaxya ibnu maciin waa caliy ibnu madiini ah, ilaahay wuxuu ka dhigay a'imadii muslimiinta dhammaantood sooma jeedin marka edebta qofku wuxuu ku dhaxlaa cilmi markaasuu yidhi maxaa dhaay walaa yejlisuuna mana fadhiisanaya iyagu ma ogola maxaa dhacay haybatan lahu wa icdaaman u ah, haybad ay ka iyo qadarin ay qadarinayaan ma yeelaayaan inay fadhiistaan waltazim laazim waltazim laazim tawqiira almajlisi majliska weynayntiisa majliska la weynayntiisa laazim wa idhaara suruuri farxadda la muujinteeda laazim min adarsi darsiga aad ku faraxsan tahay iyo walifaadati faaidaysi bihi darsiga aad ka faa'idaysatay afarkii hadda aan akriyey ma aanan sheegin meeshuu ku yaalno wuxuu ku yaalaa tahdiib اlkamaal oo uu mizi xaafid ulmizi leeyahay juska soddon iyo koobaad safxada saddex boqol soddon iyo sagaal dabcada muasasatu risaala muasasatu risaala wاltazim laasim tawqiir اlmajlisi wa idhaar الsuruuri min adarsi walifaadati bihi laasim majliska weynayntiisa iyo inaad ku faraxsan inaad muujido min adarsi iyo wlifaadati inaad faa'iidaysato darsiga marka aad dhegaysaydo waa in ay kaa muuqataa inaad ku faraxsan tahay qiimo weyn uu kuugu fadhiyo aad ka faa'iidaysatay saas waa inay kaa muuqataa saas waa inay kaa muuqataa waidaa bada laka hadduu kuu muuqdo khadaun gef min ashayki shayka xaggiisa o wahamun ama qalad carabka uga dhacay ama waaba ka qaldantay masaladu labadaba waa noqon karaa waa banu aadan shiiku waidaa badaa laka hadduu kuu muuqdo khada un gef mina shaki sheeqa hadduu kaaga muuqdo oo sabqulisaana ka dhacay oo wahamun ama masalada waa la ismoodsiiyey carabku uma dhicin waa u qastayo maskaxda sida u u malaydayba falaa yusqidhu khadaaasufalaa yusqid yuusan ridinhu shiiqa daalika qaladka muuqashadiisa min caynika ishaada yuusan ka ridin macnaha qaladaad ka aragtay qaladkii markaad ka aragto macnaheedu marka yaysan ka dhalan inaad tia ariga aba masaluba ku gafay mar cilmi ma hayo masaluba ku gaf oo ixtiraamkii iyo haybaddii uu kuu lahaa yaysan meesha ka bixin waidaa gadaa laka hadduu kuu muuqdo khadaan gef min ashaqi shaqa xaggiisa kaga muuqdo ow wahamun qalab falaa yusqidhu yuusan ridin shiiqa daalika buduwu lkhada ow duhuuru lkhada walwaham khada'a iyo wahamka muuqashadiisu min caynika ishaada yuu ka rida macnaha yuusan agtaada ka qiimo dhicin fa inahu isqaadkaasu sababun wuxuu sabab u noqonaa lixirmaanika in lagaa hoojiyo min cilmi cilmigiisa in lagaa qadiyo oo ilaah kaa waman daa waa kuma alladii qofka yanjuu ka badbaada min alkhada'i gefka saaliman xaal mid nabad qaba oo halkuu joogaa qofka ka badbaada inuu masle ku gefo maba jire nebi maxamed ma ahane sal allahu alay wasalam nebi muxamed sal allahu calah wasalam macsuum weeye diinta uu dadka gaarsiinayana kuma gefo ilaah ka ilaaliya intii ka dambeyday yukhdi wa yusiib laakiin waxa wax lagu ixtiraama oo lagu ilaaliya waxay tahay qofka sawaabkiisu badan yahay oo waxaa la rabaa caqiidadii ahlu sunnaha usuushi inuusan ka baxayn usuushi ka bixi ma waa dhici karta xataa furuucda caqiidada inuu wax ku isambirracdo waa dhici karta oo waxa weya sunnadii un u nusraynaya ay daahirkiisa sunnadii nabiga sala allahu cala wasalam masaa'ilka qaalibkooda sunnadii nusradeedii ay ka daahir waa ku gefi karaa masaa'il oo waxa weya xaggii fiqigii iyo furuucdii haddii laga hadlayo adiladii kitaabka iyo sunnada inuu waxa weeyaan xujadiisu tahay uu asiilayo masaa'ilka intooda badan qaaruu ku gefi kara laakiin inay waxa weeyaan haalibkiisu ay tahay sawaab waxa lagu qadarina intaas wey ma ahane qofaan gefi male halkaas wey meeshuu shiikhuu ka baraarujina sharaxa qaabka la garay asaga in gef ka imaana laakiin ma la baraarujina mise waa laga aamusa maya lagama aamusayo ka aamusidu shiiqana dhibay u tahay ardagana dhibay u tahay wax qiima male laakiin see loo baraarujinaya waa soo sheegay sharxana waan kugu taallaa in dersiga la fiiriyo loo kala qaado dersi dadweyne oo kaleeto iyo dersi khaasa oo kaleeto ama dersi la duubayo mid aan la duubayn in sidaas loo kala qaado sidaas in loo kala qaado sidaas in loo kala qaado wey maahane marnaba qadaa ah inaan la baraarujin lama ogola qalbiga inaan la baraarujin shaykh اislaam alcalaama ibn اlqayim raximah اllah wuxuu sharxayey kitaab اlmanaasil oo uu iska leeyahay abu ismaaciil cabdulaahi ibn muxamed ibn cali alharawi imaamkaasa iska leh waa madaariju saalikiinka kitaabka uu ku sharxo ibn اlqayim marka mas'ala waxaa u soo baxday inay zallo tahay oo shiiku uu ku simbirixday masaladaas caalim kastana kutubta qoray zallo waa laga hela sida badan oo qaalibka macnaha markaasu wuxuu yidhi sidaa wuxuu yidhi maca bahjati qalbii shaykh اlislaam maa bahjati maca bahjati qalbii shaykh alislaam alharawi raximah wuxuu yidhi qalbigaygu asagoo ku faraxsan shaykhulislaam alharawi raximahullah walaa tuujibu haadihi zalla simbirixashadaasu ma keenaydo min shaykhiislaam ka timid oo uu simbirixday ihdaara maxaasinihi wanaagyaalkiisii in hadaf laga dhigo ma keenaydo wanaagyaalkiisii in la ihdaariyo macno tiro wa isaa'ata danni bihi ama malaha loo xumeeyo ma keenaydo fa maxaluhu min alcilmi wاlimaamati wاlmacrifati wاtaqadumi fii ariiqi suluuki almaxalu اladii laa yujad wuxuuna meesha uu ka joogo cilmiga imaamnimada oqoonta dariiqa cibaadada siduu ugu hormaray waa meelaan laga jaahil ahayn wa kullu axadin ma'khuudun min qowlihi wa matruukun ila almacsuuma salawaat ullaahi wasalaamu calayh imaam kasta qof kastana hadalkiisa waa la qaataa oo qaybaa la qaadana qaybna waa laga tegaa ilaa macsuumka maa nebi maxamed sal اllahu calيه waslm markaas wuxuu ihi fiiri qaacidada wاlkaamilu man cudda khada'u imaam kaamil ah waa qofka masaa'ilku ku gefay la tiriyo oo la idhaha masle hiblana waa ku gefay masle hiblana waa ku gefay fiiri marba haddii la tiri karo masaa'ilkiisa uu ku gefay imaam kaamila wey sow ma jeedid ee ma ahan magefe inuu yahay ma dhacaydo taas madaariju saalikiinka juska koobaad boqol toddobaatan iyo koobu ku calaamatu dahabi xaafidu dahabi shiiqiisii shekhuislaam ibnu taymiya isagoo ka hadla fiiri wuxuu yidhi waqad infarada bifataawa niila min cirdihi liajliha wuxuu la kalin noqday masalooyin uu ka jawaabo fatwooday oo sharaftiisa wax looga sheegay masaa'ilkaas dartood markaasuu wahiya maqmuuratun fii baxri xasanaati taas waxay muquursantah ama waxay ku dhex tiimbisanta ama waxay ku dhex qarsoontahay ku dhex jirtaa cilmigiisa xasanaadkiisii baddoo kale ahaa xasanaadkiisii badda ahaa iyo cilmigiisii badda ahaa faallaahu tacaalaa yusaamixu ilaaha sareeya ha u dhaaf ku gafay wayarda raallina ha ka noqdo famaa ra'aytu milahu weligay isagoo kale maana arag wanaagiisa iyo cilmigiisa weligay isagoo kale maana arag wey wa kullu axadin min alumma laakiin qof kasta ummadda ka mida ama shaykhulislaam ama mid kale ama shaafici ama maalik fa min qowlihi wa hadalkiisa waxna waa la qaadanaa waxna waa laga tega hadday timaaddo shiiqayga xaraf ku khilaafi maa waa caynulquluwi caynulquluwi waa quluwigii laftirkiisii taas waana baabkeedu waa soo socda markay caddaato shiika mas'aladan in looga raajacsan yahay asagoon ixtiraamkiisii xurmadiisii xasanaadkiisii aan la ihdaarin ayaa mas'alada daliilka la raaca waxaana tusaale aan u soo qaadayna mar kale calaamatu ibnulqayim shiikii hadda aan sheegnay abu ismaaciil cabdulaahi ibni moxamed ibnu cali alharawi kitaabkiisii manaasirka markuu sharxay wuxuu yidhi shaykhulislaam abu ismaaciil alharawi xabiibun ilayna shaykhulislaam macan ibnu taymiya waa ninka la hahdo abu ismaaciil cabdulahi bn maxamed ibn cali alharawi aad aan u jecelnahay u yidhi markaasuu yidhi walxaqu axabu ilayna minhu laakiin xaqaan ka sii jecelna haddii xaqa uu gafo haddaad tira shiiqan raaca macnaheed waa maxeen xaqa iyo shiiqa shiiqan jecelay aha waa kasaartay markaasi shiiqa aadaan u jecelnahay u laakiin yaan ka sii jecelnahay xaqa marka hadduu xaqa masalada ku gafo waa inaad xaqa raacda Ah, waa inaad xaqa raacda marka mas'aladaasna waa in aad qof iskaga ilaaliyo ifraadka iyo tafriidka labadaba waxdar ka digtoonow uu yidhi waxdar ka digtoonow an tucaamilahu inaad shiiqa kula dhaqanto bimaa yudijiruhu wax carageliya wax carageliya inaad kula dhaqanto ka digtoonow ka digtoonow wa minhu waxaa ka mida ah waxyaalaha carageliya maa yusamiihi waxay ku magacaabaan almuwalladuuna muwaladka waxaa la yidhaahdaa alcarabiyu hayru اlmaxdi waa qofka aan carabiga maxdiga ahayn ah, maalan waxaa iska dhalaa hooyo carab ah iyo aabba cajamiya maalan amase bilcagsiya noqone waa qof aan carabi maxdi ahayn muwaladku min waxaa ka mida maa yusamiin waxay ku magacaabaan almuwaladuuna xarb alacsaab dagaal maskaxeed inaad dagaal maskaxeed ku qaaddo ah, dagaal maskaxeed inaad ku qaaddo hmm, dagaal maskaxeed dagaal maskaxeed bimacnaa imtixaan shayqi dagaal maskaxeedka acsaabtu waa neerbah ah, acsaabtu waa neerbah inaad marka dagaal maskaxeed ku qaaddo bimacnaa imtixaani shayki sheeka imtixaanidiisa cala alqutrati alcilmiya oqoontiisa cilmi cala alqutrati alcilmiya oo awooddiisa cilmi la imtixaano iyo wataxamuli awoodda cilmiga uu xambaarsan yahay inaad imtixaantaad rabto marka uqluudaad aad samaynay marka uqluudaad masaa'ilka lagu simbirixdo inaad weydiido masaa'il ujeeddadoodu tahay bal shiiq imtixaan awooddiisa cilmintay la eg tahay ama inuu simbirraxbo ka shaqee waa halaag wey taas ah, waana baqi waana baqi waana baqi alxaakim anaysaaburi wuxuu yidhi waxaan maqlay muxamed ibnu daawuud ibnu sulaymaan oo leh kunnaa cinda alxasan ibni sufyaan waxaan la joognay xasan ibni sufyaan fadakhala ibnu khusayma wa abu camar alxiiriy wa axmed ibnu cali alraazi a'imadaasaa soo galeen wahum muttajihuuna ilaa faraawa magaalada la ydhaha faraaway u socdaan ooy u rexlaysanayaan marka raazi waa axmed ibnu cali alraazi aa wuxuu yidhi yidhi katabtu haada dibqa min xadiiika ula hadlaa xasan ibnu sufyaan xadiidka qoraalkan xadiiskaagaan ka qoray markaasuu yidhi an markaasuu ku dul akriyey marka sanadu sanad kale dhex geli waa isku alda kas asaga isku qalda shiiku imtixaana bal shiiku inuu halmaamay xadiiskii sidii uu waagi ugu akhriyay inuu hayo weli iyo inuu halmaamay uu shiika imtixaana markaasuu laba sanad isku qalda faradahu xasan xasan bin sufyaan waa celi maya ha ku aldina sanadkaas halkaasu leey kanuna kaasu leey ka daayo isku aldin labada sanad isku aldin uma bacda qaliili facala daalika haddana wax yar kadib laba sanad isku qalda kasu iskugu qalda shiiqu imtixaana marka faradahu اxasanu waxaa ku celi wuxuuhi maya sanadkaasna halkaasu leeyahay kaasuna halkaasu leeyahay falamaa kaana fi اhaaliثati kii saddexaad markuu maraa uu ku yidhi xasan maa haada arrintaan xayta qad ixtamaltuka maratayn wa ana ibnu tisciina sana sagaashan sanaan jira laba gooran kuu dulqaatay sagaashan sano jiraan laba gooran waa kuu dulqaatay fattaqi llaaha fi lmashaaq ilaahay baq culummada dhibkaad ku hayo ilaahay uga baq waa uuf dareemay marka rabbi uga baq culummada dhibka ku haydo faruba mastujiibat fiika dacwatun waxaa dhici karta hal habaar ay ku habaaran ilahay inuu kuu aqbalo ilaahay uga baq culummada ibnu khusayma marka yuu yidhi mah laa tu'di sheekh ka joog dhibin sheekhe markaasuu yidhi waxaan rabay inaad ogaato abalcabaas inuu xadiiskiisa yaqaan shiikha wuxuu yidhi inuu xadiiskiisa aad u xifsan yahan idin tusaayo anuu dhibi may hadalkaas siyaru aclaami nubalaa juska afar iyo tobnaad boqol konton iyo sagaal dabcada mu'asasatu risaalo ku yaalla yaxya ibnu saciid alqadaan wuxuu yidhi kuufo ayaan soo galay isagoo ibnu cajlaan uu joogo waxaana joogo yidhi dadka xadiiska dalba maliix ibnu jaraax oo la dhashay wakiic ibnu jaraax iyo xafsa ibnu khayaad iyo yuusuf ibnu khaalid asamti markaasaa nidhi yidhi aan u tagna ibnu cajlaan yuusuf asamtiya wuxuu yidhi yidhi xadiikii xadiistii laga wariyey aan qalbi ku samaynayna bal inuu fahmayo in kale aan imtiaan ah, imtixaanaan ku samaynayna saddexdooda soo raacin fafacalu sidii yeeleen marka sidiiy yeeleen waxay samaynayaan wixii uu ka wariyey saciid waxay leeyihiin can abiih inuu aabiis ka wariyey ka dhigayaan wixii uu aabiis ka wariyena can saciiday ka dhigayaan yaxya ibnu saciid alqadaan wuxuu yidhi aniga arrintaas ma banaysanayo mana yeelayo shiika hala imtixaano anuu ka qaybgeli maa idinkuu ka shaqeeya waxaad ka heshaan waa u soo galeen waxay u dhiideen jus waa akriyey kii ardagii akrinayay markuu caaqilka maraa shiiq waa ku baraarug markaasuu yidhi ku soo celi kaasuu akhriyey markaasuu yidhi maa kaana can abii fahuwa can saciid waxaad leedihiin an waxa weya can abi inaan ka wariyey ma ahan sanadkuya waa can saciid wamaa kaana can saciidin fahuwa can abi wax alla waxaad leedihiin can saciidad ka waridan ma ahan abayaan ka wariyey markaasuu ninkii iir makriga soo wareegey soo mareegey yuusuf ibnu khaalid asamti uu ku soo jeestay wuxuu yidhi in kunta turiid in kunta aragta shaynii wa caybii fasalabaka allaahu اlislaam dad ujeeddadoodu ahayd inaad aniga ceeb ila doonaydo ilaahay diintaa kaa siibo islaamnimada dhan allah kaa qaato xafsa ibnu khayaasna wuxuu ku yidhi ibtalaaka allaahu fii diinika wa dunyaaka adigana ilaahay duunkaaga iyo adduunyadaba labada imtixaan ha ku rido maliixna wuxuu ku yidhi laa nafca allahu bicilmika ilaahay cilmigaad baratay kuguma anfaco saddexdoodu saasuu kale wuxuu yidhi yaxya maliix isla markiiu dhinto horta cilmigiis kuma nacfi cidna kama qaado isagaa ugu roona markii malag uyagoo iska dhinto wabtuliya xafsa fii badani bilfaarij xafsana ilaahay weyna shalal ku riday luguya gacana qalaleen waa xaggii jirkiiyo fiiri wa fii diinihi bilqada qaadina waa noqda xagga diintana imtixaankaasa ku dhacay qaadi mogta waa musiibe qaadiyu noqda xagga diintana musiibadaas uga dhacday yuusufna maba dhiman ilaa zandaqa lagu tumay oo la yidhi waa zindiiq laa diini ah ilahayna diinka waa ka siiba saddexdooda saas loo imtixaan hadalkaas almuxadiث اlfaasil liraami hurmuziy safxada saddex boqol sagaashan iyo sagaal almuxadi ulfaasil shaarixana waa soo rara fakulqeydkaa soo rara allah subxana wa tacala alam sal allah calaa nabiyina mxamed